بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر أيو باب يهي zakadu waxay u qaybsantaa laba qaybood zakaat اlbadan wa zakaat اlmaal zakaat اlbadan waa zakaatu fidrigii zakaat اlmaalna waa zakadii xoolaha laga bixinaya zakaatu fidriga waxaa loogu tilmaamay zakaat اlbadan maxaa yeelay qofka faqiirkaa xataa siday noo imaan doonta ee heli kara yani raashin ka badan quutulyowmkiisa maalinta ciidda iyo habeenkeeda way ku waajibaysaa marka waxaa halkaa laga garanayaa inaysan ahayn zakaat almaal eh badankii laga zakaynayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad ku siiyey sanadkaasoo idil isla markaana kuu fududeeyey bisha ramadaan inaad soonto marka waa zakaat albadan mualifka haddaba markuu ka soo dhammaaday zakadii xoolaha ayuu halkan ku tilmaamayaa zakaat albadan oo zakaatulfidriga ah zakaatulfidrina waa la dhahaa sadaqatulfidrina waa la dhahaa waxaa lagu nisbeeyey firiga oo lagu idaafeeyey zakaatulfitri loo yidhi maxaa yeelay waajibitaankeedu wuxuu ku gelayaa fidrigu markuu galo macnaa markii laga afuro bisha ramadaan ee ramadaan ay dhammaato bay waajibaysaa saasaa zakaatulfitri loo yidhi zakadii firiga ama afuritaanka zakaatulfirana waa la dhahaa waa zakaatulkhilqa macnaa abuurka ilaahi subxaanahu wa tacaala macnaha taa waxaa lagu tilmaamaya fiطraة اllahi alatii faطra الnaasa calayha qowlku ilahi uu yidhi maadaama ay tahay zakaat اlbadan zakadii laga bixinayay jidhka waaya waxaa asal u ah inay waajib tahay qabla اlijmac xadiidkii ibn cumar radi allahu tacala canhu uu yihi farada rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm zakaة اlfidri min ramaضan calى الnaasi saacan min tamrin aw saacan min shaciirin calى kuli xurin aw cabdin dakarin aw unha min almuslimiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu waajibiyey zakaatulfidrigii bisha ramadaan laga afurayey ayuu dadku u waajibiyey iyadoo ah saac ama galaan timir ah ama galaan shaciir ah calaa kulli xirin qof kastoo madax bannaan oon addoon ahayn aw cabdin ama addoonkii dakarin lab aw unta ama dhadig min almuslimiina muslimiintii ka mid ah baabkan waalifku wuxuu ku sheegi doonaa lix arrimood arrinka koowaad waxaa weeye xukm zakaat اlfidr xukumka ay leedahay zakaatulfidriga arrinka labaadina waxa weye wakhti ikhraajiha wakhtiga la bixinayo arrinka saddexaadna waxa weeye man laa tajibu calayhi qofka ayna ku waajibaynin arrinka afaraadna waxa weye man talzamhu zakaat اlfidri wa shuruudu wujuubiha qofka ay ku waajibayso zakaatulfidriga iyo shuruudda ay ku waajibayso arrinka shanaadna waxaa weeye qadruhaa qadarka la bixinayo arrinka lixaadna waxaa weeye jinsu maa yukhraju fi zakaati اlfidr waxa la bixinayo zakaatulfidriga jinsigiisa ama noociisa wuxuu yidhi mualifku tajibu biwali leylati اlciidi fi اladhar tajibu waxay waajibaysaa biwali leylati اlciidi habeenka ciidda ah awalkiisa ayay ku waajibaysaa fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno oo fatukhraju kolkaa waxaa laga bixinayaa caman qofkii maata dhintay bacda alghuruubi cadceeddu markay dhacday kadib duuna man wulida qofkii dhashay qofkii la dhalay cadceeddu markay dhacday kadib asaga laga bixin mahayo oo ka waajibi mayso wayusanu waxaa la sunneeyaa allaa tu'ahara inaan laga dibdhigin can salaatihi salaati alciidi salaaddii ciidda inaan laga dibdhigin baa la sunneeyaa wayaxrumu waxaa xaaraan ah taakhiiruhaa in laga dibdhigo can yowmihi yowmi alciidi maalinta ciidda ah mualifku wuxuu ku bilaabay xukumkeedii xukumka sakaat ulfitr iyo wakhtigii la bixinaya wuxuu yidhi xukumkeedu horta waa tajib waa waajib zakaat اlfitri waa waajib tajibu zakaat اlfitr waa waajib waxaana wujuubkeeda u daliil ah الsunaةu واlإجmac axaadiiثii iyo ijmaacii culammada oo xadiidkii ibnu cumar aan soo tilmaamaynay farada rasuulu الlahi salى اه alay slam zakaat اlfitr xadiidkaasi waaba nas sariix farada macnaha awjaba xilliga la bixinayana wuxuu idhi biwali leylati اlciid habeenka ciidda ah ayuunbay waajibaysaa habeenka ciiddaha ah, markii cadceeddu ay dhacdo maalinta u dambaysa bisha ramadaan habeenkii shawaal uu soo galo ayay waajibaysaa waxaana taa daliil u ah xadiidkii aan soo tilmaanay xadiid ibnu cumar iyo xadiid abi saciid labadaba waxay u idaafeeyeen zakadan fidriga u idaafeyen waxay dhaheen farada rasul sl zakaata alfitri min ramadaan marka waxaa laga fahmayaa maadaama fitrigii loo nisbeeyey afurkii in bish ramadaan markay dhammaato ay waajibayso haddaba innagoo arrinkaa ku binaynayna binaan calaa daalik inay habeenkaa ciidda ay waajibayso waxaa laga bixinayaa qofkii dhintaa bacda guruubi الshams cadceeddu markay dhacday habeenkaa ciidda ah in ay ku waajibayso qofkaa in laga bixiyo waajib bay noqonaysaa qofka in laga bixiyo maadaama wakhti wujuubka uu soo haleelay ramadaankiina wuu noolaa qofka isla markaa shawaal qayb ka midu soo gaadhay oo habeenkaa ciidda ah saa darteed qofkaa waa laga bixinaya qofkii dhinta bacda guruubi الshams leylaة اlciid laakiin ilmihii dhashaa bacda alguruub laga bixin maayo ilmaha hadduu kuu dhasho habeenkaa ciidda acdeedu markay dhacdo kadib waxa weye laga bixin mahayo maxaa yeelay ilmahaasi ma soo haleelin qayb ka ah ramadaanka haddaba yacni wujuubkeedu wuxuu noqonaya qofkii inuu ramadaankiina wax ka soo haleelo shawaalla wax ka haleelo laakiin ilmaha yarka ah ramadaankii wax kama soo haleelin oo wuxuu dhashay markuu ramadaankii dhammaaday ee shawaal ay soo gashay saas asaga laga bixin maayo qofkaa dhintay bacd alquruub waxaa la mid ah oo laga bixinaya qofkii hadduu guursado gabadh markii cadaaladdu dhacday habeenkaa ciidda ah ka bixinaya haddaba haddaan soo khulaasayno mu'alifku wakhtiyo kala duwan buu inoo sheegay shan wakhti ayaa ay leedahay zakaat ulfitr khamsata awqaat ayay leedahay wakhtu wujuub iyo wakhtu jawaas iyo wakhtu fadiilo iyo wakhtu karaaho iyo wakhtu xurma shantaa waqti leedahay wujuubkeedu waxaa weeye habeenkaa ciidda ah waa kanuu mualifku yihi tajibu biawali leylat اlciid habeenkaa ciidda ayay waajibaysaa waaya waktu jawaaska wakhtiga bannaanta in la bixiyana waxaa weeye ramadaanka oo idil jamiic ramadaan mualifku dib buu ka sheegi doonaa fasalka u dambeeya ee zakada markuu ka hadlayo tacjiil الzaka marka ramadaanka oo idin qofka hadduu bixiyo zakaatufidrigii way asaxaysaa wayna bannaanta waktiga saddexaad waa waktu fadiilo wakti fadli badan waa kanuu mualifku yidhi wayusannu anlaa tu'ahara can salaati اlciid macnaha qofkii inuu bixiyo salaada ciidda ka hor intaan salaadda la tukanin salaadda subax kadib maalan inuu bixiyo waa waktiga u fiican wakti fadiilaha ah waktiga afraadna waa waktu karaaha oo waa in la bixiyo bacda salaati اlciid oo waxaa laga fahmaya hadalku mualifku yidhi wayusanu an laa tu'ahara can salaati اlciid yusanu macnaha salaat alciid hadii laga dambaysiiyo isla maalinta ciidda laakiin la bixiyo waxa weeyaan waa karaaho laakiin way ka gudaysaa maadaama nusuustu ay markaa ay u idaafaysay fidrigii oo nabiguna alayh slam u yihi akhnuuhum can awaaf fi dalika اlyowm maalintaas ciidda ah masaakiinta ka kaafiya inay meelaha dawarsadaan oo meelaha meeraystaan marka waa laga fahmaya maalinta ciidoo idil in la bixin karo wakti xurmaa jiro oo waxa weeye in laga dambaysiye maalinta ciidda waa kanu mualifku yidhi wayaxrumu taakhiiruha can yowmi waa xaaraan in laga dambaysiiye maalinta ciidda ah haddaba maalinta ciidda haddii laga dambaysiyo qofkii wuu ku dambaabayaa waana ku waajibaysaa inuu bixiyo oo waa kala dhaci mayso waa qalo lagu leeyahay wey qalo lagu leeyahay wey waa sida qof salaadii faradka ahayd wakhtigeedii ka saaray waxaa waajibka ah inuu salaaddii soo qalleeyo isagoo dambaabay haddana wuu soo qalaynaya salaaddii tanna waa saasoo kale ka dhic waaya wuxuu idhi tajibu way waajibaysaa biawali leylat اciida habeenka ciidda awalkiisa ayay ku waajibaysaa fi اladhari qowlka adharka haddaan qabanno fatukhraju haddaba waa laga bixinaya caman maata qofkii dhintay bacda alhurubi cadceeddu markay dhacday kadib duuna man wulida qofkii la dhalay bacda alhuruub cadceeddu markay dhacday kadib laga bixin maayo asaga wayusannu waxaa la sunnay anlaa tuahar laga dibdhigin sakaatufidriga can salaatihi salaat alciidi salaada ciidina laga dibdhigin baa sunno ah wayaxrum waxaa xaaraana ta'khiiruha in laga dibdhigo can yowmihi maalinta ciidda ah in laga dibdhigo ayaa xaaraan ah walaa firata ir kuwaajibisakaatufidri ku waajibi mayso calaa kaafirin gaalkii ilaa fii cabdihi addoonkiisa mooyaane wa qariibihi lmuslimi iyo qofkii xigtadiisaha ee muslimkaa filasaxi wejka asaxnimada badan walaa raqiiqin addoonkiina ku waajibi mayso wa fi lmukaatabi mukaatabkii waxaa ku sugan wejun wej ayaa markaa ku sugan in ay ku waajibayso sakaatulfidrigii waayah waman qofkii bacduhu xurun barhkii uu xor yahay yalzamuhu waxaa ku waajibaya qisduhu qaybtiisii ayaa ku waajibaysa kaga soo hagaagi lahayd wuxuu yidhi mualifku sakaatulfidrigii ku waajibi mayso gaalkii ku waajibi mayso halkan wuxuu ku tilmaamayaa ciddii aysan sakaatulfidriga ku waajibaynin gaalkii haddaba ku waajibi mayso gaalkii asliga ahaa maxaa yeeley nabiga calayhi الsalaatu wasalaam siduu tilmaamay ibnu cumar wuxuu ku waajibiyey sakaatulfidrigii muslimiinta xadiiskan soo tilmaamay farada rasul lah sl slm zakaat alfitri min ramadaan cala annaasi saacan min tamrin calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unfa min almuslimiin oo muslimiin ah marka mintaasi waa bayaaniyo waxay tusinaysaa cid ay ku waajibaysa inay yihiin muslimiin aysan cid aan muslimiin ahayn ku waajibayn midda kale sakaatfidrigu waa cibaado cibaadaduna de ka asaxi maysa kaafirkii sayna salaadda oga asaxayn soonka oga asaxayn ayna sakadiina oga asaxayn midda kale waa tahiir sakaatufidriga laba xikmadood baa ku jirta in masaakiinta waxaa weeye la quudiyo iyo in markaa qofka musakiga ah ee weliba soomanaa laqwigii iyo rafadkii wixii ka dhaceeyey bisha ramadaan in markaa laga maydho oo laga daahiriyo suu nabigu alayhi salatu salaam xadiid ku sheegay duhratun lisaa'imi min allagwi warafath wa tucmatun lilmasaakiin buu nabig alai slam yacni qofkii soomanaa ayay laqwigii rafadkii ka daahirinaysaa isla markaa masaakiintan waxay u noqonaysaa ucma gaalkana ehel uma aha tadhiir yani dembigiisa dembi ay zakaatulfidri ay meydhi karto ma aha waaya laakiin kaafirkii waxaa laga soo reebay oo ay ku waajibaysaa sakaatulfidri haddii addoon uu leeyahay muslim ah ama qof qariib ah oo xigtadiisa oo muslim ay jirto oo nafaqadiisu ku waajibtay kaasoo ka bixinayaa haddaba gaalkii asaga laf ahaantiisa sakaatulfidri laguma leh wujuub muaalaba fi dunya adduunka laga dalbi inkastoo aakhira loogu ciqaabayo sida dee salaadu ka tegay soon ka tegay looga ciqaabay ayaa kana loogu ciqaabaya laakiin adduunka laga dalbi mahayo haddiise addoon muslima uu leeyahay addoonka muslimka ah wuu ka zakaynaya zakaatulfidrigii wuu ka bixinaya hadduu sidoo kale uu leeyahay qof eh, xigto ah oo qaraabo ah maalan aabbihii ama inankiisa oo muslin ah kuwa uu ka bixinayaa zakaatulfidrigii kuwa uu ka bixinayaa haddii nafaqadooda asaga ay saaranta waayahay sida nafaqadooda ugu waajibayso ayuu eh, akaatufidrigana u waajibaysaa adoonka sidoo kale walaa raqiiqin adoonkii akaatufidri asna laguma leh maxaa yeele addoonka dee waxba milkiyo aslanba naftiisana akaatufidri ka bixin maayo cid kalena ka bixin maayo waaya asagiibaa mamluugoo laleeyahay bal eh, akaatufidrigiisu waxay saaran tahay cidda iskale addoonkaas oo sayidkiisii ah wuxuu ihi wa fi lmukaatabi wejhun addoonkii la kitaabeeyey ee u diray xoolo haddaad xoolaha ii keento xor baa tahay ku xidhay xoolo ee wej wuxuu leeyahay kaasi sakaatufidriga asagaa iska bixinaya ee sayidkiisii lagama rabo waayahay asaga iyo xaaskiisaba iyo addoomihiisaba sida uu u biilanayo oo naftiisa u biilayo oo xaaskiisa u biilanayo ayuu markaa akaatufidrigana lagu leeyahay laakiin sida saxiixa ah muctamadka ah laguma leh xataa kaa mukaatabka maxaa yeelay almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirham mukaatabku waxa wey addoon inta uu dirham baaqi ku yahay waa yahay wuxuu yidhi waman bacduhu xurun yalzamhu qisduh qofkii mubacadka ah waa addoon badhna xor ah badhna addoon ah addoonkaas haddaba mubacadka ah firada waxaa ka waajibaysa qadarkiisa maalan hadduu nis uu xor yahay wuxuu bixinaya nifa saac nisfa saac buu bixinayaa niska kalena waxaa laga rabaa qofkii iska lahaa ee maaliga sayidkiisi ee niska kale iska lahaa ayaa nisfu saaci kala bixinaya maxaa yeele firadu firku sideeda waxay raacsan tahay nafaqada iyo biilkay raacsan tahay nafaqaduna mushtarag weeyaan maalina asagaa iska bixinaya maalina waxaa weeyaan sayidkiisaa bixinaya ama kalabadh kalabadhna asaga iska bixina kalabadhna sayidka miska iska leh ayaa bixinaya saas baa markaasi kaatofidrigiina ay noqonaysa walaa mucsirin ay walaa firata sakaatufidri ku waajibi mayso calaa mucsirin kii caydha ahaa qofkii caydha ahaa sakaatufidri ku waajibi mayso faman lam yafdul qofkii ayna ka soo hadhin can quutihi quudkiisa iyo wa quuti man fii nafaqatihi qofka nafaqadiisa ku sugan quudkiisa laylaة اlciidi habeenka ciidah iyo wayowmahu maalintiisa shayan waxbayna ka soo hadhin famucsinun caydh weeye wayushtarad waxaana la shardiyaa kownuhu inuu waxa uu bixinayo ee sakaatufidriga u bixinayo faadilan midka dheeraad ah can maskanin hoy ama guri uu degayo markaa wa khaadimin iyo qof khaadima u adeegaya khaadimkaasoo yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay fi lasaxi wajka asxnimada badan wuxuu yidhi qofkii mucsirka ahaa sakaatufidrigii ku waajibi mayso maxaa yeele shuruudda sakaatufidriga ku waajibaysa waxaa ka mid ah qofkii inuu helayo quud ka zaa'id ah quudka waxaa weeye asaga naftiisa iyo ciyaalkiisa ama cidda ay nafaqadiisa ku waajibayso maalinta ciidda iyo habeenkeeda wax ka dheeraada waa inuu helayo haddaba hadduusan haysaninba quudba hadduusan haysanin oo nin faqiiroo caylow yahay ama uu haysto in yaroo quudahoo ku filan asaga iyo caruurtiisa amay u baahan yihiin habeenka ciidda iyo maalinteeda waxaa weeye sakaatufidriga markaa laguma leh maxaa yeelay quudkaas de inta u taallo waa quutu daruurigii asagaama ka maarmayn marka sakaatufidrigii laguma leh oo way ka dhacaysaa sakaatufidrigii way ka dhacaysaa bal u fiirso habeenka ay waajibayso leylat alwujuub baa la eegaya waa habeenka ciidda ah ayaa la eegaya habeenka ciidda ah haddii uusan haysanin wax ka dheeraad ah quudka naftiisa iyo ciyaalkiisa zakatulfidrig marka waa ka dhacaysaa xataa hadduu helo wax yar kadib isla habeenkiibuuba helay wax yar kadibba ama subaxeediibuuba raashin soo gala oo zakatulfidrig loogu keenay ama lagu sadaqaystay markaa zakatulfidrigii laguma leh laakiin waa sunno inuu iska bixiyo hadduu helo inuu iska bixiyo waa mustaxab ee laakiin waajib kuma aha inuu bixiyo waayahay qofkii mucsirka ah haddaba wuxuu yidhi isagoo mualifku tacriifinaya faman lam yafdul can quuti wa quuti man fii nafaqati leylati alciidi wa yowmihi shay-un famucsirun haddaba mucsir kolkaa tacriifkiisi waa qofka quudkiisa iyo quudka cidda nafaqadiisu ay saaran tahay habeenka ciidda iyo maalintiisa waxba aysan ka soo hadhayn wax ka dheeraada uusan haysan wax gurigiisa ka dheeraada uusan olinoo raashin ah ama lacag u dhiganta raashinkaas waaya qofkaas haddaba mucsir noqonaya ee qofka mucsirka ma aha qof uun waxaa weeye de lacag badan aan haysanin ama hanti badan ama hani aan lagu tilmaamin ma aha mucsirkan mucsirkii zakaatilmaalka ma aha waaya xataa qofka haddii gurigiisa u yaalo maalan raashinkii bisha ugu talagalay bal u fiirso raashinkii ugu talagalay bisha reerka inay biishaan laakiin lacag aan haysan hanti kalena aan ka nixin mood iyo nool toona laakiin raashinkaasi uu ka badan yahay inta asaga reerkiisu ay quudanayaan maalinta ciida iyo habeenkeeda sakaatufidrigii waa lagu leeyahay inuu bixiyo intaa dheeraadka ah ayuu ka bixinaya intay doontaba ha gaadho waaya waxaa kaloo la shardiyaa sakaatufidrigii xoolihii laga bixinaya ama raashinka laga bixinayay lacag iyo raashinba inay ka dheeraad tahay qofkii gurigii uu degayay ama hoygiisi ama ha ahaado hoy uu dee xaq uu leeyahay ama hoy uu degan yahay oo kare ku degan yahay ha ahaado iyo isla markaa khaadim hadduu u baahan yahay cid u adeegta khaadim hadduu u baahan yahay waa inuu ka dheeraad yahay haddii qofkanba wuxuu haysto iyo wax ugu baahan yahay kiradii guriga ama qofkii u khidmaynayay mushqaayadiisi dee markaa laguma le sakatulfitri aduu lacagtan uu haysto ay tahay lacagtii qofkii khaadimka ah ama lacagtii kiradii guriga markaa laguma leh sakaatulfidri oo la dhihi mahayo lacagtan aad hayso sakatulfidri kusoo iibi ilan waa kiradii gurige waayahay sidoo kale hadduu dhar u baahan yahay oo aradan yahay isku joog dhar ah anaa waa la eegaya asna oo waxa weyaan dhar ku filan oo isku joog ah waa inuu ka dheeraadi waxaanuu akaatufidriga ka bixinayo wuxuu yidhi walaa mucsirin qofkii mucsirkaa akaatufidri ku waajibi mayso faman lam yafdul qofkeena ka soo hadhay can quutii quudkiisii wa quuti man fii nafaqatii qofka nafaqadiisu ay saaran tahay quudkiisa leylat alciidi habeenka ciida iyo yowma maalintiisa shay-un shay waxba uuna ka soo hadheen fa mucsirun caydh weeye wayushtaradu sidoo kale waxaa la shardiya kown inuu yahay waxaasi faadilan mid ka dheeraada can maskanin hoy ama guri wakhaadimin iyo qof u khidmaynaya khaadimkaasoo yaxtaaju ilay u bahanya fi asax waman lazimahu qofkii ay ku laasimto firatuhu sakaatu fidrigiisii lazimahu waxaa ku laazimaya firatu man qof fidradii talzamuhu ay ku laazimayso nafaqatuhu biilkiisu laakiin hase yeeshee laa yalzamu lmuslima qofkii muslimkaa ah ku laazimi mayso firatu اlcabdi adoonkiii sakaatu fidrigiisii walqariibi iyo qofkii xigtada ahaa wazawjati iyo xaaskii saddexdaasoo alkufaari gaalo ah waaya walal cabda addoonkii ku waajibi mayso fidratu zawjatii xaaskiisa sakaatu fidrigeedii ku waajibi mayso walal ibna inankiina ku waajibi mayso fidratu zawjati abiih aabbihii xaaskiisa fidrigeedii ku waajibi maayo wa fi libni inankaase waxaa ku sugan wejun wej baa ku suganoo leh aabbihii xaaskiisa sakaatu fidrigeedii uu ku waajibaya wuxuu idhi qof kasta oo fidrigu uu ku waajibo waxaa ku waajibaya sidoo kale fidriga qofka nafaqadiisa ama biilkiisa uu saaran yahay oo qofka nafaqadu maxay u waajibtaa saddexun bay u waajibtaa zawjiya ama milki ama qaraaba qofkan haddii uu xaas leeyahay nafaqadeedii baa ku waajibaysa haddii qof ay qaraaba yihiin qaraabadaha lagu sheegayan waxa waa usuushii iyo furuucdii oo wixii asaga dhalay aabba iyo hooyo iyo awow iyo furuucdii oo ahaa awlaadu dhalay iyo waxay sii dhaleen intaaba waxa wey nafaqadoodu way saarantay haddaba sakaatfidrigood inuu ku waajibayaa sidoo kale milki haddii addoon uu leeyahay addoonkan fidrigiisi waa lagu leeyahay adoomihii fidrigoodii asaga ayuun baa lagu leeyahay taana xadiis baa ku so arornay wuxu uhi alayh sala slam sida saxi muslim ku sugan laysa cala almuslimi fii cabdihi sadaqatu ila sadaqat alfitr qofka muslimka ah addoonkiisa wax ka ah lagagama leh oo addoonkiisa ka sakayn maayo ilaa sadaqat alfitr sadaqat alfitri markii laga reebo macnaa sakaatufidrigii ayuunbuu ka bixinaya addoonkii marka nabig alay slam addoonkii buu sheegay kuwa kalena waa laba qiyaas qaatay cidda ay saarantahay nafaqadooda ayuunbaa fidrigoodi inuu saaran yahay wuxuu ihi laakin laa yalzamu اlmuslima fidraة اlcabdi wاlqariibi wazawjaة اlkufaar laakiin qofka muslimka ah ku waajibi mayso fidrigii addoonkii uu lahaa iyo qofkii qariibkiisa ah iyo qofkii xaaskiisa ee gaalada ahaa macnaa addoon gaala hadduu leeyahay qofkii muslimka ah dee fidrigii markaa ka bixin maayo maxaa yeele addoonkan aslanba fidri laguma leh maadaamuu gaal yahay dee fidri laguma leh waxaa la mid ah qariibkii aabbihii hadduu gaal yahay oo uu nafaqaynayo o biilayo waxaa weye nafaqadiisi waajibka ku tahay laakiin fidrigii ka bixin maayo sidoo kale xaaskiisu hadday tahay yahuudiyad ama nasraaniyad tahay ah kitaabiyad ee tahay waxaa weye nafaqadeedii waa lagu leeyahay inuu biilo laakiin fidrigeedii bixin mahayo maadaama fidri buusan ku waajibayn haddaba intan wuxuu mualif ku sheegayaa kal istinaa wuxuu ka soo reebaya qaacidadii hadda uu sheegayay waman lazimahu fitratuhu lazimahu fidratu man talzamhu nafaqatu taasuu ka soo reebaya oo istidraaku ku sameeyey oo saddexdanba maadaama ay gaala yihiin waxaa weeye nafaqadoodina way waajibaysaa laakiin fidrigoodii waajibi mahayo qofkii muslimka e, e, biilayy fidrigoodii ma saaro wuxuu idhi walalcabda fidratu zawjati macnaha addoonkii xaas hadduu leeyahay addoon ah xaaskaas fidrigeedii ma saaro asaga laguma leh walaa talzamu alcabda fitratu zawjati macnaa xaaskiisa ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato xor iyo addoon waxay tahayba laguma leh maxaa yeele asagu laftirkiisuusan naftiisuuna ka bixinaynin baa sakaatufidrigii maxaad u maleen marka qof kale qof kalena min baabi awlaa ka bixin maayo waa yahay inankana aabbihii xaaska uu qabo fidrigeedii laguma leh fidrigeedii laguma leh nafaqadeeda hadduu bixinaya ogow aabbihi hadduu caydh ah yahay oo islaanuu qabo islaanta ayadii ah wuu biilayaa inankaas si oo aabbihii xaaskiisa wuu u biilayaa si asagaba u biilayo ayuu xaaskiisana u biilayaa waaya laakiin fidrigeedii laguma leh inankii inuu bixiyo oo waayo maxaa loo kala qaaday nafaqadii iyo fidrigii waxay dhaheen culimmadu maxaa yeelay nafaqadu asal ahaan aabbahay ku waajibtaa bal u fiirso nafaqada xaaska aabbahay ku waajibtaa xataa hadduu cayr yahay isagay ku waajibaysaa laakiin waladkiisii baa ka xambaaray laakiin fidriga taas way ka duwan tahayoo fidrigii dee ka ambaari maayo fidrigii ka xambaari mahayo midda kale gabadhii haddii aabbihii uu biilan waayo waa iska fasakhaysa aquleeda in iska fasakdo laakiin fidriga hadduu ka bixin waayo kuma fasakhi karta nikaax saas haddaba kula duwan yihiin fidrigii iyo nafaqadii laakiin wuxuu yidhi wafi libni wajhun macnaha wej baa wuxuu qabaa daciif ah inanka fidrada xaaska aabbihii way ku waajibaysaa sida nafaqadeedaba ugu waajibayso ayay fidrigeediina ugu waajibayaa wej baa haddaba saaqaba lakin waa wej daciifa looga xoog badan yahay wuxuu idhi walow acsara zawju zawjkii haddii uu caydhoobo aw amase kaana cabdan uu ahaa addoon faladharu qowlka adharka waxaa weeye yalzamu zawjatahu xaaskiisi inay ku waajibayso xaaskaasoo alxurata xorada ahayd fidratuhaa sakaatu fidrigeedii wakadaa saasoo kale waxaa la mid ah sayidulmati addoonta sayidkeedii addoonkii haddii fidrigii eh, in sayidkii markaa uu bixiyo addoontii uu qabay addoonkaasi inuu fidrigeedii bixiyo qultu waxaan haddaan nawowi ahay alaصax wejka saxnida almansuus ee la cadeeyey waxa wey laa yalzam اlxurata zawjadii xorka ahayd ku waajibi in fidriga iska bixiso nafteeda ka bixiso wallaahu aclam waa xuradii muusirada ahayd ee haysatay waxay iskaga bixiso wuxuu ku yidhi ninkii gabadha qabay haddii uu noqdo nin caydh ah oo de wuxuu fidri ku bixiyaba aan uuna haynin nin mucsir u yahay isla markaa gabadha uu qabo ay tahay gabadh muusira ah oo heli karta inay fidriga iska bixiso fidrigii ma lagu leeyahay gabadh in iska bixiso horta ninkii asaga laguma leh ninkii mar hadduusan haynin naftiisan uusan ka bixin karin xaaskiisa uusan ka bixin karin dee laguma leh waa kaan horey soo tilmaanay way ka dhacaysa laakiin gabadhii maadaama ay haysato waxay iskaga bixisay fidrigii ayaduma iska bixinaysaa waajib ku noqonaysa inay iska bixiso wuxuu ku yidhi alأظharu أnahu yalzamu zawjatahu اlxura firatuha way ku waajibaysaa inay iska bixiso hadday helayso muusale ay tahay oo heli karto ha iska bixiso waaya waa qowlka adharkaa sidoo kale addoonkii waxaa weeye gabadh addoona qabay haddii waxaa weeye fidrigii u yimaado ile horey aan usoo tilmaanay inuusan naftiisana fidri ka bixinayn xaaskiisana ka bixinayn hore aan usoo tilmaanay haddaba maxaa la samaynayaa addoontii fidrigaa ka bixinaya wuxuu uhi wakadaa sayid اlamati addoonta sayidkeediina waa uu la midoo wuxuu la mid yahay zawjada xorkaa asna sayidkii uu ka bixinayaa addoontii uu iska lahaa ee addoonka uu qabay uu ka bixinaya lakiin ibnu nawi waa ka daba tego wuxuu idhi masaladii xoradu kaga daba tegey wuxuu idhi alaصaxu اlmansuusu laa yalzam اlxura addoont gabadhii xorada ahayd ee muusirada ahayd ayadu ku waajibi mahayo akaatufidrigii inay nafteeda ka bixiso laakiin adoontii sayidkeedu ka bixinaya adoontii ku waafaqa hadaba raafici adoontii ku waafaqay inuu sayidkeedii ka bixinayo laakiin wuxuu eh, kaga daba tegey zawjadii xorada ahayd wuxuu yidhi hadday gabadhani xor ay tahay oo muusire ay tahay lacaga haysato ninkeedi inuu caydh noqdo waxaa weeye ayadii laguma leh inay iska bixiso sakaatufidrigii maxaa loo kala qaaday marka xuradii iyo sayidkii sababtu waxaa weeye gabadhan xurada ah nafteedii waxay u dhiibtay zawjkeeda oo waxaa weeye asagaa la wareegay mas-uuliyaddeedaoo idil walidaalika ma safri karto idan la'aantiis shaqo ma geli karto idan la'aantiis asagay maxbuus u tahay walidaalika fidrigeedii ninkuu saaran yahay ninkii hadduu caydh noqdana ayadii laguma leh xataa hadday lacag haysato sida nafaqadaba aysan waajib u ahayn hadday lacag haysato oy ninkaa faqiirkaa u saaranta meeshuu doonaa ka keene ayaa fidrigiina ayada aan lagu lahayn haddii ninkeeda caydh noqdo oo fidriga uga dhacaya waaya laakiin addoontu way ka duwan tahay addoontii la qabay waxaa weeye tasliim kaamila looma dhiibin ninkii qabay ee addoonka ahaa oo waxaa daba socda sayidkeedii sayidkeedii waxaa laga yaabaa inuu la safro waxaa laga yaaba mar qaarkood inuu dee hawlo u dirsado ay u shaqayso markaa tasliim kaamil ayadu maysan nafteeda u dhiibin zawjkeedii addoonka ahaa walidaalika waxay udhaxaysaa zawjkii iyo sayidkeedii zawjiyada iyo milkigana milkiga xoog badan saa darteed laga rabaa inuu sayidkeedii ka bixiyo fidriga waaya wuxuu yidhi walow inqadaca haddii uu go'o khabarulcabdi addoonka warkiisii falmadhabku waxaa weeye wujuubu ikhraaji fidratihi fidradiisii bixinteedii inay waajibayso fi lxaali isla markiiba waqiila waxaa yidhi idaacadda markuu soo noqdo umbaa la bixinaya wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa shaya wax lama bixin mahayo wax waajibaya ma jiro haddii addoon la waayo warkiisana uu go warkiisiiyo wacaalkiisiiba waa la waayey meel uu jaani cidhib dhigay waa la waayey intaana waxaa weye dadkii musaafiriinta ee socotada ahaa ayaa meeshii dadka ugu wardambaysay ka imanaysa wax warahana waa la waay wax sheegana waa la waay haddaba addoonkaas fidrigiisu muxuu noqonayaa ma laga bixinaya mise lagama bixinayo waxaa ku jira saddex qowl qowlka muctamadka ah waxaa weeye in fidrigiisa markahaba la bixinayo oo sayidkiisii uu bixinayo mar haddii maxkamadda aysan xukumin bimowtihi ninkaa inuu dhintay addoonkaas oo muddadii lagu xukumayay uusan gaarin maxaa yeeley alaslu waxaa asal ah inuu nool yahay alu ayaatu marka asalkaasaan istisaabsanayna haddaba qowlka muctamadka wakaa markiiba waa la bixinayaa qowlka labaad wuxuu leeyahay idaacaadda markuu soo noqdo waa la bixinayaa laakiin waa goorma maalin alla maalintuu soo noqdo ayuunbaa la qallaynayaa fidrigii lagu lahaa hadduu sanad maqnaa iyo hadduu laba maqnaa iyo hadduu saddex maqnaa markaasaa la israacinaya wixii si fidri ahaa ee lagu lahaa oy soo caddaanaysaa markaa in dee uu noolaa haddiise la waayo dee la bixin maayo saasuu leey qowlkan qowl saddexaad baa wuxuu leeya wax waajibaya maba jiraba marba haddii warkiisi wacaalkiisaba la waayo dee maxaaba la bixinba maxaa yae alaslu bara'atu dimma waxaa asal ah in sayidka dimadiisa ay berita mar hadduusan qofkan inuu nool yahay aysan caddayn dee maxaaba laga bixinba qowlkan halkaasuu taagan yahay walasaxu wejkaa saxnimada badani waxaa weeye anna man aysara qofkii helaa bibacdi saacin saac badhkii yalzamuhu inuu ku waajibayo inuu bixiyo saaca badhkii waannahu qofkii low wajada hadduu helo bacda asicaani saaci barhkood hadduu helo qadama nafsahu naftiisa ayuu hormarinayaa uma dabeetana zawjatahu xaaskiisa uma dabeetana waladahu sagiiri waladkiisii yaraa uma dabeetana alaba aabbihii uma dabeetana alumma hooyadii uma dabeetana alkabiira waladkiisii weynaa waaya halkan wuxuu ku tilmaamaya qofkii haddii sakaati fidrigii qadarkii waajibayay uusan wada helin ee bar uu helo marka laba masalaa ku jirta masalo waxaa weya naftiisa keli ah oo waxaa weeye sakaadfidriga ay ku waajibayso oo cid kale uu ka bixin aysan jirin oo markaa saaci muuna wada helin bar buu helay marna waxaa weeye asaga iyo ehelkiisii ayuu markaa sakaadfidri ka bixinaya markaa saaci muuna wada helin bar buu helay haddaba haddii asaga keliya ay sakaadfidri ku waajibayso oo saac baa ku waajibaya saaci uuna wada helin oo saacii barhkii u helo tana laba kiiliya bar bay ahayd saacuu ahaa kiiloo buu helay kiilogaa miyuu bixinayaa maadaama uusan qadarkii waajibka dhammayn mise wuu iska daynayaa wuxuu idhi waa waajib inuu bixiyo qadarkaas yacnii saaca barhkii intuu helo kolba wuu bixinaya ama kiilo ha aata ama nuskiilo ha aata ama kiilihii bar ama laba kolba wuxuu helo wuu bixinaya maxay qaacida fiqiga waa kay ahayd almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur macnaha wixii qofku heli karo kaga dhici mahayo wixii uunan heli karin ee uu ka caajiska ahaa ee uuna awoodi karin kaga dhici mahayo wixii kolba heli karto ayuunbaad bixinaysa fataquu llaaha ma stadactum waayahay naftiisa iyo ehelkiisaba sakaatufidriga uu ka bixinayo qadarkii ku waajibayeen uusan wada helina bar uu helo tana waxaa ku waajibayey toban saac inuu bixiyo toban qof buu ka bixinaya zakaad fidriga shan saac buu helay see buu u tartiibinaya wuxuu yidhi mar koobaad horta naftiisu horraysiinaya waa kow yacni waxaa weeye inuu naftiisu horraysiiyo nabigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam ibda binafsika fatasadaq canha fain fadala can ahlika shayun falidii qaraabatik horta naftaada ku bilow ibda binafsika uma biman tacuul naftaada ku bilow dabeetana cidda aad markaa nafaqaynayso adaba naftiisu ku bilaabaya oo saaca hadduu hal saac helo hataa naftiisu ka bixinaya uma zawjatahu hadduu saac labaad helo xaaskiisaa soo raacda iyadaa mudnaanta laga siinayaa waalidkiisii iyo waladkiisiiba maadaama nafaqadeedu ay tahay nafaqo adag oo waxaa weeye mucaawado ku dhisan oo xataa hadduu cayd noqdo aysan ka dhacayn nafaqada qaraabadu hadduu qofka cayd noqdo way ka dhacaysaa laakiin nafaqada zawjada ka dhici mayso marnaba waaya uma waladahu sagiir hadduu saac kaloo saddexaad helo waladkiisii yaraa ayuu ka bixinaya ilmihii yaraa in qaangaarhka ahayn uma alaba dabeetana aabbihii uma dabeetana alumma hooyadii uma dabeetana alkabiira in yani waladkiisii weynaa ayuu ka bixinaya haddaba waladka weyn ayaa u dambeeya hadduu caadi yahay islamarkaana yahay qof waxaa weeye aan shaqaysan karin oo maalan ama curyaana ama indhoolo ah marka ayay nafaqadiisu ku waajibaysaa waalidkiisa oo markaa uu ka bixinaya sakatufidriga lakin hadduu shaqaysan karo o isku filaan karo de markaa zakaatfiriga inuu aabbihii ka bixiyo ku waajibi mayso waaya wuxuu idhi walaصaxu ana man aysara qofkii helaa ama ku hudantoobaa bibacdi saacin saac barhkii yalzamhu ku waajibaya waannahu low wajada bacda siicaani saaca barhkood hadduu helo qadama nafsahu naftiisa hormarinaya uma zawjatahu xaaskiisa uma waladahu sahiir waladkiisa yalaa uma alaba aabbihi uma aluma hooyadii uma alkabiira waladkiisii weynaa wa hiya zakaatufidrigii saacun saac weeye wahuwa saacaasina sitmiati dirhamin waa lix boqoloo dirham iyo alaaatun dirhaman iyo saddex iyo sagaashan dirham iyo uluun iyo ulu dirham saddex meel loo dhiga qultu waxaan haddaan nawowi ahay alasaxu wejkaa saxnimada badani waxaa weeye sitmiatin hamsatun waamaanuuna dirhaman lix boqol iyo shan dirham iyo hamsatu asbaaci dirhamin iyo dirham waxaa weeye toddoba meel loo shan ka mida ah sabaqa لأجل mا سبق wxaynugu soo hormaray أwi في زaكاaةi النabaati زakadii dhirta والlaه أعلم halkan wuxuu ku tilmaamayaa qadarkii la bixinayay wuxuu waa saac zakaatufidriga saac waa galaan halka qof zakaatufidrigiisi wey waa kii xadiidkii ibnu cumar een soo xusnay hadda ka hor fii awal اlbaab uu tilmaamayay saacaasi mualifku uu sii sifeeyey wuxuu waa lix boqoloo dirham lix boqol iyo saddex iyo sagaashan dirham iyo ulu qowlka waxaa iskale raafici nawi waa ka daba tego wuxuu ihi saas ma ahee sida asaxa waxaa weeye lix boqol iyo shan iyo siddeetan dirham iyo khamsatu asbaaci dirham iyo dirham waxaa weeye toddoba meel loo dhiga shan ka mid ah lix boqol iyo shan iyo siddeetan waayahay haddaba labadan qowl waxay isu khilaafsan yihiin wasanka saaca miisaan markii lagu miisaamay dirhamkii aan soo tilmaamaynay ee laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam ahaa intee buu saaci noqonaya marka raaficin wuxuu hi waa lix boqol iyo saddex iyo sagaashan iyo ulu nawowin wuxuu hi waa lix boqol iyo shan iyo siddeetan dirham buu hi iyo khamsata asbaaci dirham wuxuu ku salaysan yahay khilaafkii inagu soo dhaafay zakaati nabaat ridligii bakhdaadiga qadarkiisi waa kii raafici uu yihi waa boqol iyo soddon ridliga bakhdaadiga boqol iyo hee soddon dirham nawowin wuxuu hi boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo arbacati asbaac dirham yacni waxa weeye boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo dirham toddoba meel loo qabiy afar ka mid ah marka halkii saacna waa imise riqli waa shan rodol iyo ulu hamsata ardaal wa ulu waa rodolka bakhdaadiga laga hadlaya hamsata ardaal wa ulu si aad haddaba u ogaato qadarka ay isku khilaafeen maxaad ku dhufanaysaa maadaama saacaan waa an rodol iyo ulu hantaa rodol iyo uludka ah ayaa waxaad ku dhufanaysaa boqol iyo soddon dirham boqol iyo soddon waxaad ku dhufataa han dhibic saddex boqol soddon iyo saddex waa lix boqol sagaashan iyo saddex dhibic sagaalaad soo ma haddaba waa intuu sheegayey raafici waa lix boqol iyo saddex iyo sagaashan dirham iyo ulu muslim waa kaa kaa waa kii raafici haddana waxaad ku dhufataa boqol labaatan iyo sideed dhibic shan toddoba hal ya waxaad ku dhufataa shan dhibic saddex saddex saddex maxaa soo baxa lix boqol shan iyo siddeetan dhibic lixdan iyo lix soo maa wa kaade waa dirhaman amsa asbac dirham waayahay haddaan taa ka gudubno innaga garaamaadkeena imsi ku noqonaya hore waxaan usoo sheegnay laba kiilo iyo badh soo maaha laba kiilo iyo badh dabcan khilaaf baa ka jira saaca intuu noqonayo aad bay culamada mucaasiriinta isugu khilaafeen qaar laba kiilo iyo afartan graam ka dhigay qaar laba kiilo iyo afar boqoloo graam ka dhigay qaar laba kiilo iyo badh ka dhigay qaar saddex kiilo ka dhigay intaba way jiraan iyo aqwaal kaleba anu halka dhexdhexaadkan ka qabto waxaan laba kiilo iyo badh ayaan inta badan ictimaadaa laakiin haddii aan maanta taxqiijinno madhabkeenna suu ku noqonaya bal hadda isla taxqiijinno waa markii koowaadeen baadho sheekhna kama maqal laakiin anigaa maanta baxdiyey markaan casharka soo diyaarinaya hore waxaa usoo sheegnay dirhamkii inuu garaan ku noqonayo laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan soo maha laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam waa dirhamkii islaamiga ahaa saaciina daraahimta imise ku noqday imise dirham buu noqday saaci lix boqol iyo shan iyo siddeetan watuu nawowi sheegay iyo amsata asbac dirham amsata asbacna waxay noqonaysaa shan toddoba loo qaybiyo waxay noqonaysaa dhibic shan boqol toddobaatan iyo kow haddaba waxad leedahay lix boqol shan iyo siddeetan dhibic shan toddoba hal lagu dhuftay labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan intaa ma isku dhufateen soo idima soo bixin laba kun iyo sagaal iyo soddon laba kun iyo sagaal iyo soddon waa laba kun iyo sagaal iyo soddon garaam weeyaan kunuu qaybi ilan kiilogaramku waa kun garaam marka waa laba kiilo iyo sagaal iyo soddon garaam laba kiilo iyo afartan gram iska dheh waayo laba kiilo iyo afartan gram waxaa fatwada sheekh ibnu cuthaymiin saasuu qabaa saa cilmi yahay daba shekh ibnu cuthaymiin qowlkiisii iyo qowlkii dee madhabka ayaa iswaafaqay hadda kadib insha allahu tacala saasaan fatwoon doonaa in laba kiilo iyo afartan gram uu yahay waayahay aan waagi hore waxaan raaci jiray laba kiiliya bar waxaan u raaci jiray culammadii mucaasiriintoo kala tegey baan arkay qaarra saddex kiilo leeyihiin qaarra laba kiilo iyo afartan gram bay leeyihiin qaarra laba kiiliya bar marka waxaan siri kan dhexdhexaadka un halka dhexuunka qabo laakiin maanta taxqiiq baan hello madhabkeennii baan hellay eh, marka insha allahu tacala saas hadda kadib la fatwa ha laba keliya afartan garaam yaa madhabkii ah wuxuu ihi wajinsuhu jinsigiisuna waxaa weeye alquutu quudkii almucasharu ee cushurku ka baxayay wakadaa saas kale ah, alaqidu caanihii fadhiyey baa la mid ah fil adhari qowlka adharka ah halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku jinsiga laga bixinayay zakaadfidriga maxaa laga bixinayaa wuxuu ku yidhi waxaa laga bixinayaa quudkii weliba quudkii cushur ka baxayey ama cushur ka waajibayey zakaata nabaad waxaan ugu soo martay quudka cushurka laga bixinaya boqolkiiba toban ee zakada nabaadka laga bixinaya inuu yahay quudka mudakharka ee keydka gelaya soo maha waxaan soo tilmaamay yani dhammaan waxyaabaha bani aadamku uu cuno ee quud ahaan uu cuno ayaa markaa hee zakaatu nabaadka ku waajibaysa soo maha sida geleydii arabakhidii digirtii misirkii bariiskii burki iyo wixii la midka ah soo soo soo dhihin haadi kanna marka waa la mid almucashar markuu leeyahy wuxuu jeedaa quudkii ku waajibaysa zakaatul nabaadkii ku waajibaysa cushrka laga bixinaya almucasharkii cushrka laga bixinaya boqol kiiba toban waxaa kaloo la mid ah wuu yidhi alaqid aqidka khilaaf ku jira caanaha fadhiga caanaha fadhiga zakaat alfitr ma laga bixin kara horta zakaatan yani quudka mayna soo gelaynin oo dee lagama bixinaynin zakaata nabaad soo maa laakiin zakaat fidri ma lagu bixin karaa canihii fadhiyey waa lagu bixin karaa laakiin khilaaf baa ku jira madhabka waxaana daliilo in lagu bixin karo xadiidka abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri wuxuu sheegay waqtiga nabiga alayh salaam caanaha fadhiya inay zakaatu fidriga ku bixin jireen haddaba maadaama nas saxiixa oo sariixa ku soo aroray oo saxiixayn ku sugan waxa weeye sida muctamadka caanaha fadhiya zakaatu fidriga waa lagu bixin karaa laakiin cidda quud u yahay caanaha fadhiya ama reemiyi ahaado ama reemagaal ahaado dadkan waa ku bixin karaa laakiin cid kaloon quudanin kuma bixin karaa wuxuu idhi watajibu waxay ka waajibaysaa min quuti baladihi baladkiisa quudkiisa ka waajibaysaa waqiila waxaa yidhi quudkiisa ka waajibaysaa qofka quudkuu cunayo ayuunbuu ka bixinayaa waqiila waxaa yidhi kala door bidanayaa bayna alaqwaati quudadkii wayujziu wuu gudaya alaclaa kan sare can aladnaa kan hoose ayuu ka gudayaa walaa cagsa cagsi ma jiro oo ka sare ka hoose ka gudi mahayo walictibaaru waxaan la eegayaa ag yani bilqiimati qiimaha baa la eegayaa fii wejhin weji xagga qiimaha si raashinku kala qiima la eegayaa wa biziyaadati alikhtiyaati quudashada say u kala badan yihiin oo quudashada u kala fiican yihiin ayaa la eegayaa filasaxu wejka asaxnimada badan falburu haddaba burkii khayrun ka fiican yahay min atamri timirtii waalarusiyi bariiskii walasaxu wejka asaxnimadana shaceera heedii khayrun ka fiican tahay min atamri timirtii wa ana tamra timirtiina khayr inay ka fiicantahy min azabiibi zabiibkii waayahay wuxuu yidhi quudka la bixinayo waxaa weeye min haalibi quuti baladi min quuti baladi wuxuu uga jeedaa deegaanka ama degmada uu joogo uu ku nool yahay qofkan quudka haalibka ah ee beledka laga isticmaalo ayuu ka sakaynayaa haddii uu yahay bariis haddii uu yahay qabandi haddii uu yahay daqiiq kolba quudka u badan ee markaa laga cuno meesha uu ku nool yahay ayuu sakaatulfidriga ku bixinayaa waaya qowl baa wuxuu leeyahay laba qowloo kalea jira qowl kale wuxuu leeyahay labaad maya ee quudka asagu qofka uu cuno ayuu ka bixinaya haddii maalan qofkan beledka uu joogo laga cuno bariis oo bariis ku badan yahay asaguse garowa uu ku nool yahay garowa uu cuno garowgaasu ka bixinaya buu leeyahay qowlkan ee la eegi mahayo raashinka beledka u badan ee raashinku qofka uu quudanaya unbuu ka bixinaya kanuu quudanaya wuxuu doonaba ha ahaadeen qowl kaloo saddexaad baa wuxuu leeyahay labadaa midna ku waajibin mayna asagaa kala dooran quudadka midku ka bixinaya asagaa kala dooran buu leeyahay waayahay laakiin qowlka muctamadka waxa wey haalib alquut quut albaled yacni beledka uu qofku ku nool yahay cuntada u badan ayuu markaa eh, ka zakaynaya zakaatufidriga haddaba laba quud haddii maala mid hoose uu ku waajibo kii sare uu ka bixin karaa quud hoosea ku waajibay quud sare ka sarreeya kaa ka fiican oo ka wanaagsan hadduu ku bixiyo way eh, ka asaxaysaa maxaa yeelay zaada khayran qofkan khayr buu soo kordhiyey maalan eh, waxaa ku waajibay kawa soo qaad eh, shaciirkii waxaa ka sii fiican burki burka hadduu ku bixiyo dee zaada khayran qofkan khayr buu soo kordhiyey waaya laakiin cagsi ma jiro oo haddii kii sare uu ku waajibo ka hoose ka gudi mahayo kii sare ka hoose ka gudi mahayo kii sare maxaa yeele markaa dee waxay ka dhigan tahay inuu ka tegey wax ku waajibay oo hoos u soo degay ayay ka dhiganta markaa ka gudi maayo haddaba maxaa laga eegayaa sarraynta qiimahiisu u kala sarreeyo yani raashinkiisu u kala fiican yahay ama u kala sarreeyo xaggee laga eegayaa qowl baa wuxuu leeyahay uhi bilqiimati xagga qiimaha la eegayaa raashinka u qiimo badan ee u qaalisan ayaa markaa u sarreeya waaya qowl halkaasuu maray oo wuxuu leeyahay xagga qiimaha laga eegaya xagga sicirka laakiin waa weji daciifa laakiin qowlka wejka muctamadka waxaa weeye biziyaadati اlikhtiyaat qaababka loo quuto sua u kala badan yahin raashinku biziyaadati alikhtiyaat ma aha raashinka sida loogu kala badan yaha yani isticmaalka ma ee waxaa laga hadlaya qaababka loo isticmaalayo siduu u kala badan ayaa markaa loo loo eegayaa waaya maalan yacni burka oo kale siyaabo kala duwan baa loo isticmaali karaa mar waxaa laga dhigi karaa xabad ahaan yani garow ahaan baa loo isticmaali karaa mar waxaa weeye waa la duban karaa oo laxooxda baa laga samaysan karaa mar waxaa weeye waxyaabo kale lagu dari karaa siyaabo kala duwan baa loo isticmaali kara lakin bariiska hal si baa loo isticmaalaa hal qaab baa loo isticmaalaa oo ahayn dabkii lagu shubo oo markaa e, e, la cuno walidaalika buu mualifku yidhi asagoo eegaya biziyaadati اlikhtiyaat wejka asaxa ah wuxuu ihi burkii baa ka fiican buu ihi timirti iyo bariiskii labadaba maxaa yeele burka siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa laakiin timirta hal si baa loo isticmaala waa la cunaa bariiskana hal si baa loo isticmaala oo dabkan waa lagu shubaa laakiin burkii siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa sidoo kale qabandidi ama heedi marna waxaa loo isticmaali karaa garow ahaan baa loo isticmaali karaa mar waxaa loo isticmaali karaa intii daqiiq laga dhigo ayaa la duban karaa marka siyaabo kala duwan baa loo isticmaali karaa walidaalika wuxuu ihi burkii baa ka fiican buu ihi timirtii iyo bariiskii heedi baa ka fiican buu ihi timirtii timirtii baa ka fiican buu ihi zabiibkii maxaa le waad ogtihiin timirta yani agga cunta ahaan iyada zaib ka fiican waaya siyaabo kala duwanna waa loo isticmaali karaa walahu waxaa qofkii u bannaan buu yidhi an yukhrija inuu ka bixiyo can nafsihi naftiisa min quutii quudkiisa inuu ka bixiyo wa can qariibihi qofka xigtadiisana aclaa minhu mid ka sarreeya uu ka bixiyo waayahay walaa yubacadu saacu laakiin saacii la kala qaybin maayo walow kaana fii baladin baled haddii laga helayo aqwaatun quudad laa haaliba fiiha mid badan uusan jirin takhayar qofkii u kala dooranaya wlafdal waxaana u fadli badan ashrafa kan ugu sharaf badan baa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan walow kaana cabduhu addoonkiisii hadduu ku nool yahay bibeledin aakhara waddan kale falaa saxu wejkaa saxnimada badan waxaa weeye ana alictibaara in la eegayo biquuti beledi lcabdi addoonka beledkiisa quudka laga cuno in la eegayo wuxuu ku yidhi qofkii naftiisa quud wuu ka bixin karaa qariibkiisana qofka xigtadiisa ee sakatufidrigu ka bixinayana kaa mid ka sarreeyo ka wanaagsan ayuu ka bixin karaa yani uu kala duwi karaa laba saac oo kala duwan uu bixin karaa maalan naftiisana wuxuu ka bixin karaa eh, beriis qofka qariibkiisa ee eh, uu ka bixinay maalan xaaskiisa ama qof eh, aabbihii ama waladkiisa uu ka bixin karaa maalan bur oo noocii ka sarreeye ah beriiska waayahay laakiin hal saac buu ku yidhi hal saac la kala qaybin mahayo oo laba raashin oo kala duwan laga dhigi mahayo oo maalan ma bixin kartid keligaa haddii aad rabto inaad iska bixiso sakaatufidrigii kiilo beriis ah iyo kiilo maala bur ah ma bixin kartid looma ogolo ama maxaan ku dhahaa kiilo iyo badh bariis ah iyo kiilo maala bur ah ma kala qaybin kartid hal saac waaya beledkii haddii aqwaad kala duwan laga helayo quudad kala duwan oo mid badan uusan jirin maalan burkii baa laga isticmaalayaa waxaa laga isticmaalayaa qabandidii garowgii gelaydii waxa weye intaasoo nooc oo raashin oo kala duwan oo intaba ay haalib yihiin baa waddanka laga helaya qofkii markaa muxuu bixinaya wuxuu ku leeyahy takhayar marka asagaa dooranaya midku bixinaya mid alla midku doono aqwaadda haalibka ah ayuu markaa ku bixinaya sakaatufidriga waxaase u fiican ashrafka u sharaf badan ee dadku u sii jecel yihiin ayaa markaa xagga ikhtiyaadka ugu sharaf badan ikhtiyaadku waa qaababkii loo quudanayay taas ayaa markaa sii fiican in lagu bixiyo haddii addoon uu leeyahay buu idhi addoonkaas inuu beled kale ku nool yahay sayidkiina uu ku nool yahay beled uun addoonkiisa ku noolayn marka ma sayidka beledka uu joogo haalibu quudkiisa ku bixinaya mise addoonkiisa beledku joogo wuxuu ku yidhi addoonka beledka uu joogo ku bixinaya maala adugu maanta waxaad joogtaa adigoo sayid ah hargeysa addoonkaagina wuxuu ku nool yahay kaba soo qaad boosaaso boosaasona kaba soo qaad waxaa u badan burka ayaa aad loo isticmaalaa hargeysana bariiska marka waxaad ka bixinaysaa burkii boosase laga isticmaalayay ayaad ku bixinaysaa ee bariiskii hargeyse laga isticmaalaya adugu sayidkii meesha ku noolaan laga bixin maxaa yeelay asal ahaan waxaa weeye sakaatufidriga qaacidadeeda waxay tahay waxay ku waajibaysaa qofka mu'adda canhu qofka laga bixinaya marka hore ibtida'an ku waajibaysaa kadibna qofkan mu'adiga ee ka bixinaya ayaa ka xambaaraya marka maadaama qofkaas beledku uu joogo uu yahay beled ka duwan beledka sayidkiisa beledkiisaa laga zakaynaya ee beledka qofkan bixinaya lagu zakayn maayo waxaa la mid ah masaladan oo aad u dhacda in xaaskaagi ay ku nooshahay magaalo kale maalan iyo ciyaalkooguba ay joogaan maalan waddan kale ba joogaan maalan adugu dibaddaa joogta yurub baad joogtaa xaaskaagi carruurtaadan waxay joogaan waddankii bay joogaan soomaaliyay joogaan marka sakaati fidriga markaad ka bixinayso wadanka ay joogaan haalibuquudkoodaad ka bixinaysaa haalibuquudka wadanka aad joogto kuma bixinaysa masaladaas marka waa u dhacda oo aad loogu baahdo qultu qaala nawowi wuxuu idhi alwaajibu waxaa waajib ah alxabu saliima xab nabadgalay yani firi fayow ayaa waajiba in lagu bixiyo sakaatufidrigii masaladan waa masale muhiim ah waxaa weeye wuxuu mualifkan ku caddaynayaa saddex arrimood baa ku jira masalada yarta alwaajib alxab saliim saddex arrimood baa u caddaynaya mar wuxuu noo caddaynayaa alwaajib alxab markuu yidhi in qiime la bixin karin raashin in lagu bixinayo dacaam lagu bixinayo taa waa laga qaadanaya masalada haddaba qiime laguma bixin karo sakaatfidrigii dad badan maanta masaladaas culamada weydiiyaan waxay leeyihiin haddaan yurub joogno ama meelo kale aan joogno oo maalan dee raashinkaba de masaakinta ayn u baahnayn ma ku bixin karaa lacag ama xataa waddanka dhexdiisa waxad arkaysaa dad kule lacag ma ku bixin karaa waxaan leenahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kama soo aroorin inuu ku bixiyey sakaatufidrigii lacag ee wuxuu ku bixin jiray raashin acaam ku bixin jiray sida xadiidka abi sacuud alkhudri iyo ibn cumar bay tilmaamayaan raashinka noocyadiis kala duwan buu nabg ala slam ku bixin jiray asaga asxaabtiisaba wa kadalika lama warinin inay ku bixiyaan lacag haddaba waxan waa cibaado cibaadana waa tawqiif nabiga alayh salam baan kaga dayanaynaa nabigana kuma bixinin waxaan ahayn acaam acaamkaasaan ku bixinayna saasayna jumhuur culamaa ay qabaan alimaam maalik washaafici waaxmed sidaasay ku tageen abu xaniifa umaa khilaafo yidhi waxaa lagu bixinayaa waxaa lagu bixin karaa lacag lacag ayaa lagu bixin karaa waayahay xikmada ku jirtana waxaa weeye qofka maskiinka ah maalintaa raashinku cun laha in la siiyo muhiimaddu ma aha in lacag la siiyo ma aha lacagta waxaa laga siin doonaa zakat almaal lacag uu kusoo iibsado maalan dharkii ciidda iyo waxaas maqsuudka maa hadduu doono raashinka la siinaya ha sii iibiyaba wixii ka dheeraada laakiin innaga waxaa wey dacaan baan ku bixinaynaa masalada labaadee halkan laga faa'iidaya waxaa weeye in xab markuu mualifku yidhi xabku waa firidii wixii firi ah haddii la shiidoo la ridqo oo daqiiq laga dhigo inaysan zakatufidriga ku ansaxayn maalan haddii maalan haadi ama qabandida haddii daqiiq laga dhigo zakaad fidri ku asax mayso masaladaas iska ogaada calaa madhabina waa sidaa culamo kaloo qabto way jirtaa daqiiqda in lagu bixin karo marka haddaad doonayso alaxwad walaslam ku bixi firi ku bixi bariis ku bixi qabandida ku bixi ayadoo xab ah ayadoo maxaan ku dhahay geleydii ayadoo xab ah ama firi ah ku bixi laakiin ayadoo la ridqay ha ku bixinin taana waa masale kaloo meesha ka faaidaysanayn waxay dhaheen culimmadu markay leeyihiin xab baa lagu bixinaya firi xabka kaamilka ah ayaa ka manfaca badan marka la ridqo marka la ridqo asaa ka manfaca badan dee haddaad doontana waa ridqan haddaad doontana siisaad ku cuni laakiin markii lagaa ridqo ee dee daqiiq laga dhigo si kale ood ku isticmaasho oon daqiiqda ahayn <laughs> ma jirto khiyaar laguma siinin masalada kale ee meesha ku jirta waxa weeye asaliim xabkii waa inuu saliim ahaaba waxaa kaa baxday xabkii hadduu maciib yahay hadduu ceebaysan yahay matalan oo dee raashin ceebaysan uu yahay oo cillad leh kuma biin kartid kaamaan ansaxayso inaad ku bixiso zakatufidrigii maxaa ilahi wuxuu yihi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun macnaa wax xun ha u qasdin idinkoo markaa bixinaya oo e, zakadii ku bixinaya ama sadaqadii wuxuu idhi walow ahraja qofkii hadduu bixiyo min maalihi xoolihiisii fidrata waladihi sahiiri ilmihiisii yaraa fidrigiisii alhaniya hodanka ajaaza ah, way bannaan tahay ka ajnabiyin sida ajnabi adina oo u fasaxay inuu ka bixiyo bikhilaafi اlkabiiri laakiin waladkiisii weynaa kama bixin karo bilaa idan sakaatufidrigii wuxuu ku yidhi ilmihiisii yaraa ee haniga ah weliba ee xoolo haystay sakaatufidriga ma ka bixin karaa nacamuu ka bixin karaa wuxuu mualif muxuu leeyahay alhaniy maxaa yeele hadduu faqiir yahay dee sakaatufidriga asaga wasaaraya soo maaha laakiin hadduu hani yahay ilmihii yaraa dee nafaqadiisi kuma waajibin aabbihii xoolihiisu ka nafaqaynaya haddaba hadduu doono inuu sakaatufidri ka bixiyo ma ka bixin karaa wuu ka bixin karaa buu kuuri maxaa yeel asaga ka mas-uula asaga gacanta ku haya aabbihii markaa wuu ka bixin karaa waxaa la mid ah qofkii waallaa ee mas-uulka ahaa wuu ka bixin karaa hadduu xataa hani yahay safihi wuu ka bixin karaa wahaakada laakiin waxaan ka bixin karin qofkii wasiga ahaa ee loo dardaarmay ilmaha yarka ah sekada kama bixin karo hadduu hani yahay kama bixin karo zakaatu fidrigi iyo qofkii loo qaadigu u idmay qayimka ah intaa midna kama bixin karaan markuu ku leey maalifka ajnabiyin adin wuxuu uga jeedaa haddii nin ajnebi ah oo dee wax qaraaba idinka dhexaynin haddii uu ku dhaho niyow sakaadfidriga iga bixi waad ka bixin kartaa ama haddii adugu aad ka idan qaato dhaho niyow sakaadfidriga ma kaa bixiya oo ku idmo ku fasaxo waad ka bixin kartaa laakiin asagoon kuu fasaxin saaxiibkaa kama bixin kartid sakaadfidriga maadaama nin weyn uu yahay dee nafaqadiisana aysan ku saarayn waa inaad ka idan qaadataa haddii kale ma ansaxayso waayahay bikhilaafilkabiiri markuu ku leeyahin wuxuu oga jeedaa waladkii weynaa ilmahaagii weynaa qaangaadhka ahaa sakaarifidrigii kama bixin kartid bilaa idan sida ilmihii yaraad oga bixinays ogama bixin kartid xataa hadduu caydh yahay xataa hadduu caydh yahay waa inaad ka fasax qaadataa ilmahaaga weyn oo dahdaa aabbo sakaarifidriga waan kaa bixinaya la soco oo uu ku fasaxaa haddii kale sakaarifidriga inaad ka bixiso ma asaxayso maxaa yeele de qofkan wuu madax bannaan yahay waa qof madax bannaanoo dee mas-uuliyaddiisa le oo isagoo nafaqadiisa asagay saarantah oo kaa madax bannaan weeyaan marka bilaa fasax kama bixin kartid masaladana waxaan filaya masaa'isha lagu khaldamay ka midta aabbaha waxa laga yaaba inu awlaadiiso idil uu ka wada bixiyo wixii yaryarkaa ah iyo kuwii waaweynkaa intaba ka bixiyo isagoo dee ka fasax qaadani kuwii waaweynaa wuxuu ku yidhi walow akhraja hadduu ka bixiyo min maalihi maalkiisa hadduu ka bixiyo fidrata waladihi sagiir waladkiisa yaraa fidrigiisii alhaniya ee hodanka ah jaaza way bannaan tahay ka ajnabiyin sida ajnabi adin oo idmay ajnabi u idmay oo kale siuu uga bixinayay u bannaanta inuu uga bixiyo ayuu waladkiisi yaraa ee haniga ah uga bixin karaa bikhilaafilkabiir lakin waladkiisi weyna uu ka duwan yahay bilaa iidan kama bixin karo walow ishtaraka hadday isla wadaagaan muusirun nin hodanaya mucsiru mid caydha fii cabdin adoon lazima waxaa ku waajibaya almuusada kii hodankaha nisfu saacan saac niskiiba ku waajibaya walow aysaraa labadaba hadday hodan yihiinna wakhtalafa waajiban waajibkoodu kala duwanaadaan akhraja kullun mid kasta wuxuu bixinayaa kullu waaxidin mid walba wuxuu bixinaya nisfa saacan saac niski min waajibi waajibkiisu ka bixinaya fil asaxi wallahu aclam wuxuu ku yidhi laba nin ayaa addoon isku lahaa midna wuxuu ahaa mid muusir ah oo hanti haysta oo dee iska bixin kara sakatufidriga midna waa nin mucsir ahoo dee waxba aan ka nixin sakatufidriga iskama bixin karo waayahay kaa muusirka ah ee hobanka ah waxaa ku waajibaya addoonkan intuu ku lahaa soo nis ma ahayn nisfa saac ayuu ka bixinaya maadaama nafaqadiiba uu nis bixinayey nisfa saac buu bixinaya niski kale maxaa uu bixin lahayaa maxaa niska kale ninka mucsirka ah lagu leeyahay ninka mucsirka ahna dee waxba ma hayo ku bixiyay soo ma uu ka dhacaya niskiisi haddaba nisfa saac baa laga bixinaya waaya haddii labaduba ay hoda yihiin ka waran labadii addoonka isku lahaa labadaba waa laba ninoo muusirinoo waxhaysta oo ilahi wax siiyey laakiin waajibkoodu kala duwan yahay waajibkoodu kala duwan yahay waxaa uga jeedaa macnaha mid waliba quud wuxuu leeyahay ka duwan quudka midka kale yani quudkiisu uu ka duwan yahay quudka kan kale ayuu ka duwan yahay oo labadooda beled baa kala duwan midba beled buu joogaa waddanka kale uusan joogin marka wuxuu idhi mid kasta wuxuu bixinayaa nisfa saacin saac niskii uu bixinayaa min min waajibihi oo quudka markaa waddankiisa laga isticmaalaa maalan kanna beled kale uu joogo waxaa laga isticmaalaa bariis oo u badan kanna waxaa u badan waddanka uu joogo galley kana nisfa saac galley uu bixinayaa kana nisfa saac bariis uu bixinayaa sidaasay marka u kala bixinayaan wallahu aclam والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين